بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku jirnaa weli kitaabkii suur min xayaati الtaabiciin waxaa noogu soo dembaysay qisadii curwat ibnu zubayr imtixaankii adkaa ee ku dhacay iyo ninkii u yimid boqorkee uga sheekeeyey qisadii culayska badneed ayadana wuxuu kaloo yidhi waxaan haleelay markii wiilkaygii waraabaha uu cunay inaan bal ratigii haleelo markaan u dhowaaday buu intuu haraati soo tuuray wejiga iiga dhuftay wejigaygii burburiyey indhahaygiina teegsiiyey wahaakada sidaa ayaan wajadtu helay nafsii nafsadayda qad khadowtu inaan noqday oo ay ahaatay fii laylatin waaxidatin hal habeen keliya min hayri ahlin ahal la'aan walaa waladin walad la'aan walaa maalin maal la'aan walaa basarin iyo arag la'aanba fa qaala alwaliidu weliid wuxuu ku yidhi lixaajibihi xaajibkiisii ninkii shaqaalihiisa ama waardiyihiisii ahaa buu ku yidhi intaliq kaxay oo la tag bi haada arajul ninkan ee kan ah ilaa dayfina martigeenna u geey curwat ibnu subayr ah walyaqsa ha uga qisooda calayhi korkiisa qisatahu qisadiise wixii ku dhacay bal ha uga sheekeeyo ha uga qisoodee orod oo u gey martideenna liyaclama suu u ogaada curwo anna fi nnaasi dadka man inuu ku sugan yahay huwa asaga acdamu minhu balaa'an ka imtixaan adag walamaa markii xumila la xambaaray curwat ibnu zubayr ila almadiinati magaaladii madiina markii dib loogu celiyey oo wa udkhila la geliyey oo loo geliyey calaa ahlihi ehelkiisa baadarahum wuu la degdegay waayo nin caafimaad qaboo baxayuu canugiisii kaxistay buu ahaa asagoo imtixaamanoo lu go'an canugiisana aan la socon ayuu dib u soo laabtay sidaa darteed ayuu hadalkii intaysan hadlin ayuu la degdegay baadarahum qaa'ilan asagoo odhanaya laa yahuulannakum yaysan idin cabsi gelinin maa tarawna waxaanaad arkaysaan waxaan aad u jeedaan ha ka baqinoo ha ka cabsanina falaqad wahabanii allaahu ilaahay wuxuu ii hibeeyey uu isii casa qaalib ahaa oo wajalla weynaaye arbacatan min albaniin afar carruurta ka mid ah dumma kabacdi akhada minhum wuxuu xaggooda ka qaatay waaxidan mid wa abqaa lii alaaan saddexna wuu ii dhaafo wuu ii baaqi yeelay rabbi subxaana wa tacaala falahu alxamdu mahadna asaga iskale wa acطaanii wuxuu kaloo alle isiiyey arbacatan afar oo min alaraafi adimood afar adimood ayuu isiiyey labada gacmood iyo labada lugood buu ula jeedaa uma bacdi akhada wuxuu ka qaatay minhaa xaggeeda waaxidan mid wa abqaa lii alaaan saddexna wuu ii dhaafay falahu alxamdu mahad asaga iskale wa aymullaahi ilaahay baaqi ahashadiisii jiritaankiisaan ku dhaartee in akhada allaahu hadduu ilaahay iga qaaday minii xaggayga qaliilan in yar falaqad abqaa lii kafiira wax badan buu ii reebay in badan ayuu ilaahay ii baaqi yeelay subxaanahu wa tacaalaa walain wala walain ibtalaanii hadduu imtixaamay ilaahay maratan hal marna fala taalamaa waxaa aad u dheeraa caafaanii maraatin marar fara badan inuu icaafiyey walamaa carafa markay ogaadeen ahlulmadiinati madiine ehelkeeda ay ogaatay biwusuuli imaamihim imaamkoodii soo gaaritaankii uu soo gaaray magaalada madiiniya wa caalimihim caalimkoodii curwat ibnu zubayr ahaa tasaayalu waxay soo buux dhaafiyeenay ku soo urureen calaa beytihi gurigiisa liyuwaasuu say u xiriiriyaanay u wehliyaan iyo wayucazuu inay markaa u tacsiyeeyaan fa kaana min axsani maa shaygii ugu fiicnaa maa cuziya loogu tacsiyeeyey bihi asaga kelimatu ibraahim bay ahayd bin muxamed bin talxa kelimadii uu ku yidhi xayu qaala lahu meeshii uu u yidhi curwo abshir bishaaraysa yaa abaa cabdillaahi abaa cabdullaahiyow abaa cabdullaahi waa curwo kunyadiisee bishaaraysa faqad sabaqaka waxaa kuu hormaray cudubun xubin oo min acdaa'ika xubnahaada ka mid ah wa waladun waladna wuxuu kaaga hormaray oo min abnaa'ika ilmahaaga ka mid ah ila aljannati jannada walkullu dhammaanna yatbacu lbacd gobolka ayuu raaci doonaa in shaa allahu tacaala lugtii baxday ee jannada gashaa inta kalena ka daba tegi doontaa oo way raaci doontaa walaqad abqa wuxuu ii baaqi yeelay ee walaqad abqa allaah ilaahay wuxuu naga kaa baaqi yeelay lanaa anaga ninka xaggaaga maa shay naxnu annagu ilayhi xaggiisa fuqaraa'u aan u nahay kuwa u baahan wa canhu xaggiisa hayru akhniyaa'a aanan ka kaaftoonayn oo min cilmika cilmigaaga ah wa fiqika fiqigaaga ah wa ra'yuka ra'yigaaga ah nafacaka allaahu ilaahay ha kugu anfaca waiyaana annagana bihi kaa ha nagu anfaco wallaahu ilaahay weliyu hawaabika hawaabtaada allaha tawaliyey ee buulkiyey maamulay waaye waddamiinu waaddamiinu alla damiin ah waayoo damaanay bixusni xisaabika xisaabtaada wanaaggeeda dalla wuxuu ahaaday curwat ibnu subayr lilmuslimiina muslimiinta manaarata hudaa manaaradii hanuunka wa daliila falaaxin liibaanta deliilkeedii tusitaanka dadka la tusiya wadaaciyata khayrin khayrka wicitaankiisa tawaala xayaatihi noloshiisa dheeraanteeda ayuu ahaa walaqad ihtama wuxuu ihtimaam ka siiyey akhara mahtama intuu ku murgayuu ihtimaamka siinaa waxa ugu badnaa bitarbiyati wlaadihi awlaaddiisa tarbiyayntooda khaasatan si qaas ah wasaa'iri abnaa'i almuslimiin iyo muslimiinta ilmahooda inta ka soo hartay caamatan si guud ahaan ah falam yatruk ugama tegin fursatan furso litawjiihihim tawjiihooda iyo baraarujitaankooda uu baraarujiyo ilaa iqhtanamahaa wuu ka haniimaysanayey wuu ka khaniimaysanayey oo wuxuu ahaa mid ka faa'iidaysta walam yadac kama tegin saanixatan fursad linusxihim waanintoodii naseexayntooda ah uu u helo ilaa afaadda wuu ka faa'iidaysanaya minaa xaggeeda min dalika waxaa ka mid ah arrintaa annahu da'aba wuxuu caada ka dhigtay calaa xadi inuu ku guubaabiyo baniihi ilmihiisa calaa talabi alcilmi cilmiga dalabkiisa inay cilmiga dalbaan oo ay raadiyaan id wakhti kaana uu ahaa yaquulu mid u dhaho lahum ayaga yaa baniya wiilashaydiyey tacallamu lcilma cilmiga barta wabaduluu uhura oo siiya lahu asaga xaqahu xaqiisa cilmiga barta xaqiisana siiya fa inakum adinku in takuunuu haddaad ahaataan siqaara qowmin qoomka kuwa ugu yaryar facasaa waxaa xaqiiqo ah an yajcalukum allaahu inuu ilaahay idinkaga yeelo bilcilmi cilmiga sababtiisa kubaraa'ahum qoomka kuwa ugu waaweyn uma bacdi yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahdaa waa saw'ataah alla xumaantaydiiya saw'ataah macnaha xumaan badana hal fi ddunya adduunku ma ku sugan yahay shay un shay aqbaxu ka xun oo ka qabixsan min shaykhin jaahilin oday da'a haddana jaahil ah cilmi aan aqoon wax ka qabixsan ma ku jira wa kaana yadcuuhum mid ugu yeera oo ku tirya buu ahaa wa kaana wuxuu ahaa yadacuuhum mid ugu yeera caruurtiisa ilaa caddi asadaqati sadaqada inay ku tiriyaan hadiyatan hadiyo tuhdaa lilaahi ilaahay loo hadiyeynaya jalla wacaza fayaquul wuxuu odhanayay yaa baniya wiilashaydiiyey yaa baniya wiilashaydiiye laa yuhdiyanna yuusan u hadiyaynin axadukum midkiin ilaa rabbihi rabbigii maa yastaxyii wuxuu kala xishoonayo an yuhdiyahu inuu u hadiyeeyo ilaa casiizi qowmihi qoonkiisa casiiskoodii kaaba qabiilka fa ina allaha tacaala ilaaha sarreeya acazu alacizaa'i inta acizada ah midka ugu ciziga badan buu ahaaday wa akramu alkuramaa'i inta karaamada badan midka ugu karaamo badan buu ayee wa axaqu man man midka ugu xaqnimo badan waa yukhtaaru lahu loo dooro wa kaana curwo wuxuu ahaa yubasiruhum mid tusiya binnaasi dadka caruurtiisa wayanfudu wuxuu gaarsiinayay bihim ayaga ilaa jawharihim jawhartooda moolkooda iyo dadka xaqiiqdooda ayuu tusin jiray fayaquul asagoo odhanaya yaa baniya wiilashaybiiyey idaa ra'aytum haddaad ku aragtaan min rajulin nin xaggii faclata khayrin faclo iyo khayr samaynteeda raa'icatan oo wanaagsan wax fiican oo khayr ah qof samaynaya fa ammaluu u rajeeya oo u maleeya bihi asaga khayran khayr walow kaana haba ahaada fii nadari nnaasi dadka aragtidooda rajula suu'in nin xunba noqdee fa ina lahaa maxaa yeelay xasanada iyo khayrkaa uu sameeyey waxaa uga sugan cindahu agtiisa akhawaatun walaalo akhawaat kale iyo ficilo kaloo khayr ahna way ku sugan yihiin waidaa ra'aytum haddaad aragtaan min rajuli nin xaggiisa faclata sharin faclo iyo samayn shar haddaad ku aragtaan fadiicatin oo foolxuno xun fa axdaruuhu ka digtoonaada wain kaana haba ahaada fii nadari annaasi dadka aragtidooda iyo indhahooda rajula khayrin nin khayr badanba ha ahaada fa inna allaha waxaa uga sugan cindahu agtiisa xumaantaa uu sameeyey akhawaatin aydan walaalo kale xumaayo kalena way jiraan waclamuu ogaada anna alxasanata wanaaggu tadullu waxay tustaa calaa akhawaatiha walaalaheed wa ana asayi'ata xumaantuna tadullu calaa akhwaatihaa aydan ayadana sidoo kale walaalaheed bay sidoo kale tusisaa wa kaana yuusiihim wuxuu ahaa mid u dardaarma carruurtiisa biliini iljaanibi inay dhinaca khafiifiyaan inay noqdaan dad naxariis badan oo dhinacooda uu la yin yahay wati iyo wuxuu kaloo fari jira u dardaarmi jiray wa tiibi alkalaami hadalka wanaaggiisa wuxuu kale u dardaarmi jiray wa bishri alwajhi weji furfurnaan wejiga bishigiisii furfurnaantiisa fayaquul wuxuu odhanahaya yaa baniya wiilashaydiiyey maktuubun fi lxikmati xikmada waxay ahayd tun lagu qoray litakun ha ahaata kelimatuka kelimadaada tayibatan mid tiib ahoo fiican walyakun ha ahaado wajhuka wejigaagana ha ahaado talaqan mid bashaash ah oo furfuran talqan takun waxaad ahaanaysaa axabba ila annaasi dadka midka looga jecel badan yahay miman yabdulu lahum midka u hura ee siiya xaggooda alcataa'a siismada wa kaana wuxuu ahaa idaa ra'aa markuu arka annaasu dadka markuu dadku arko yajnaxuuna u iilanaya ila tarafi adduunka tarafkiisa iyo raaxadiisa oo wayastamriuuna annaciima wayastamriuuna annaciima wayastamriuuna jeclaysanaya macnaha macmacaansanaya diibsanaya oo quruxsanaya annaciima naciimada adduunka yudakiruhum mid xasuusya buu ahaa bimaa kaana wixii uu ku sugnaa calayhi dushiisa rasuuluullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam oo min shatafi alcayshi nolosha adag ah wa khushuunati alxayaati xayaatada iyo nolosha qallafsan ah min daalika waxaa ka mid ah arrintaa maa xakaahu wixii uu ka xakaayoodayuu kaga sheekeeyey xaggiisa moxamed ibnulmunkadir ninka lagu magacaabo qaala moxamed wuxuu yidhi laqiyanii waxaa ila kulmay curwata bnu subayr faakhada wuxuu qabtay biyadii gacantayda wa qaala wuxuu yidhi yaa abaa cabdullaahi abuu cabdullaahiyow faqultu waxaan idhi labbayka hee faqaala wuxuu yidhi daqaltu calaa ummi caaisha hooyaday caaishaan u galay radia allaahu canha waa habaryartiisii faqaalad waxay ii tiri yaa bunaya wiilkaygiiyo faqultu waxaan idhi labayki hee hooyo faqaalad waxay tiri wallaahi baan ku dhaartayo in kunnaa waxaanu ahayn lanamkuhu kuwa nagaada kuwa nagaada ayaan ahayn oo joogoo suga arbaciina laylatan afartan habeen maa nuuqidu aan lagu hurinin fii beyti rasuuliillaahi rasuulka alla gurigiisa sala allahu calayhi wasalam binaarin dab misbaaxan faynuus hadday tahay walaa hayrihi hayrkiiba faynuus iyo hayrkeedaba walaa hayrahu faynuusna laguma shidin kayrka waa dab wax lagu kariyana ma laguma shidin guriga rasuulka faqultu waxaan idhi yaa umma hooyoy fiima kuntum taciishuuna maxaad ahaydeen kuwa ku noolaada faqaalad waxay ii tiri bilswadayni labada madmadow atamr waalmaa biyo iyo timir biyaha iyo timirta kuwa ku noolaada ayaan ahayn almaa eh, attamru waalmaa wa bacdun markaa kadib faqad casha wuu noolaaday curwat bnu zubayr waaxidan wa sabciina caaman kow iyo toddobaatan sano mutracatan uu ka buuxiyey oo laga buuxiyey bilkhayri khayr xaafilatan lagu koobay bilbiri wanaag mukallalatan lagu qurxiyey bituqa alla ka cabsi falamaa markii jaa'ahu alajal ajashii ay u timid almaxtuumi ee la gooyeyna adarakahu way haleeshay geeridii wahwa saa'imun asagoo sooman ayay geeridii haleeshay walaqad alaxa waxay ku celceliyeen calayhi korkiisa ahluhu ehelkiisa an yuftira inuu afuro fa abaa wuu diiday laqad abaa eh, waa uu diiday inuu diiday ayaa xaqiiqa ah li'annahu maxaa yeelay kaana wuxuu ahaa yarjuu mid rajeeya an yakuuna inuu ahaado fiطrahu afurkiisa calaa shurbatin cabitaan oo min nahri اlkawhari webiga kawhar uu ka cabo fii qawaariirin qawaariir iyo qarshooyin oo min fidatin qalin ahna uu wax ku cabo biaydi lxuuri اlciini gabdhaha xuuralcaynta gacantoodana ay ku siiyaanuu ku cabo taasuu aad yaad u rajaynayey curwat ibnu subayr qisadiisii baannu ka baxnay alrabiic ibnu khufaymin ayaannu u alrabiic ibnu khufay ibnu khufaymin yaa abaa yaziid waa kunyadiisii abaa yaziidow low ra'aaka hadduu ku arki lahaa rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalama la axabbaka wuu ku jeclaan lahaa cabdulaahi bni mascuud baa sidaa yidhi sababta rabiic sidaa loo yidhi iyo sida ay ku timidna way noo imaan doontaa qaala hilaal hilaal bin saafin ayaa wuxuu ku yidhi lidayfihi martigiisii mundira thawri lagu magacaabayay ninka hilaal ibnu isaaf lagu magacaabo ayaa waxaa u soo martiyey mundir ninka lagu magacaabo athawri magaalo kale ayuu uga yimid hilaal oo marti loo ahaa ayaa wuxuu ku yiri martigiisii mundir athawri alaa amdi bika ma kuu kaxeeyaa ma israacnaa oo ma u tagnaa yaa mundir mundirow ila shaykhi shaykha xaggiisa ma aadnaa lacallanaa waxaa la arkaa nu'minu saacatan saacad inaan rumaynee saacad inaan iimaan siyaadsana intaan la fadhina shaykha khayr iyo cilmi aan ka dhegaysano intaa ka bacdi iimaan noo kordhaa dhici kartee mundirow ma dhaqaaqnaa oo ma kuu wadaa oo ma kuu kaxeeyaa shaykhayga saacad ilaahay u rumayno faqaala mundir wuxuu yidhi balaa nacam fa wallaahi baan ku dhaartay maa aqdamanii ima soo gelinin alkuufata kuufo uma imaanin ila raqbatu jacayl iyo rajo aan leeyahay fii liqaa'i shaykhika shaykhaaga inaan la kulmo sheekhii alrabiic ibnu khufaymin ahaa saasaanba u imid buu yidhi iyo walxaniin hillow aan u qabo lilcayshi nolol inaan ku noolaado saacatan waqti fii rixaabi iimaanihi iimaankiisa rixaabkiisa inaan ku noolaado walaakiin halista'danta lana fasax ma nooga soo qaaday annaga calayhi korkiisa inaan u galno faqad qiila lii waxaa laygu yidhi innahu asagu waa sheekhiiye mundu usiiba markuu asiibay bilfaaliji cudurkii shalalka ahaa cudurka faalijkaee shalalka ah ayaa ku dhacay sheekha markuu cudurkaa asiibayba lazima baytahu gurigiisii buu laasimay waاnsarafa wuxuu u go'ay ilaa rabbihi rabbigii wacazafa wuxuu ka fogaaday can liqaa'i innaasi dadka la kulankooda taana waan soo maqlo waa isoo gaartaye fasax ma nooga soo qaaday faqaala hilaal wuxuu yidhi inahu lakadaalika waa sida innahu asagu lakadaalika saasuuba ahaa mundu carafatu maalintay baratay aqoonsatay alkuufata kuufa wa ina almarada xanuunkuna lam yuqayir minhu kama doorinin xaggiisa shay-an waxba xanuunkiina wax uu ka dooriyey ma jiro weligii ilaah wuu u go'sanaa dadka hadalkoodana waa ka fogaa fa qaala mundir wuxuu yidhi laa ba'sa dhib ma jira marka hadday sidaa tahay walaakinaka laakiinse adiga hilaalow taclamu waad og tahay ana lihaa'ulaa'i alashyaakhi shaykhyadan culimmadaani amsijatun inay leeyihiin dabeecado raqiiqatan dabacsanoo kala duwan fahal taraa ma aragtaa an nubaadira inaan la degdegno ashaykha shaykha oo fanas'alahu aan su'aal weydiino camaa nuriidu waxaan doonayno ma kula tahay culimmadu way kala dabeecad duwan yihiine ma kula tahay inaan intaan eh, la degdegno isla markii asagoo nala hadlin aan su'aal weydiino amase naltasima ma waxaan laasimnaa assamta aamuska oo fa nasmacu minhu ma waxaan ka dhegaysanaa xaggiisa maa yuriiddu wuxuu doonaya inuu noo sheego faqaala hilaal wuxuu yidhi low jalasta haddaad la fadhiisata maca rabiic ibni khufaymin caaman hal sano biakmalihi dhammaadkiisa hal sano oo kaamil ah fa innahu asagu laa yukallimuka kula hadli maayo idaa lam tukallimu haddaadan la hadlin hal sano haddaad la fadhido dabcigiisa waxawaaye inuusan kula hadlin ilaa inaad la hadasho maahane walaa yubaadiruka kuula degdegi maayo hadal iyo jawaabba idaa lam tas'alu haddaadan wax su'aalin fa huwa asagu qad jacala wuxuu ka yeelay kalaamuhu hadalkiisa dikran xus alle wasamtahu aamuskiisa fikran buu ka dhigay faqaala mundir wuxuu yidhi falnamdi na kaxay marka oo nageey ilayhi xaggiisa idan hadday xarintu saa tahay calaa barakati illaahi ilaahay barakadiisa nagu kaxay uma kabacdi madayaa way soo aadeen labadoodaba ila shaykhi shaykhi falammaa saaraa markay ahaadeen cindahu agtiisa sallamaa way salaameen wa qaalaa waxay dhaheen kayfa sideebuu asbaxa ashaykhu shaykhu kuwaa bariistay sheikhii see yahay faqaala wuxuu yidhi asbaxa daciifan asagoo tabar daran buu waa bariistay mudniban dembiilo ah ya'kulu cunaya risqahu ilaahay risqigiisa wayantadiru sugahaya ajalahu ajashiisa faqaala lahu hilaal wuxuu yidhi laqad amma waxaa soo galay alkuufata kuufa tabiibun dhakhtar xaadiqun xariif ah si fiican wax u yaqaanaa afata'danu ma ii idmaysaa bian adcuwahu ilaykinaan kugu yeedho dhakhtar aad wax u soo bartay baa yimide ma kugu wacaa faqaal wuxuu dhaa yaa hilaal innii anigu la aclamu waan ogahay anna addawaa'a daawadu xaqun xaq inay tahay in laysdaaweeyo walaakinnii laakiinse ta'ammaltu waxaan u kuur galay oo aan eeg eegay caadan reer caad wa hamuuda reer hamuud wa asxaaba arasi asxaabu rasi wa quruunan iyo quruun bayna daalika u dhexaysoo kasiiran fara badan wa nadartu waan eegay oo waan fiiriyey fii xirsihim ku dadaalkooda cala addunya adduunka ay ku dadaalayeen ayaan fiiriye buu yidhi dadaalkii adduunka ay ku dadaalayeen ayaan eegayo wa raqbatihim raqbada iyo jacaylkay u qabeen fii mataaciha adduunka mataacdeedii raaxadeeda waqad kaanuu waxay ahaayeen ashadda kuwa naga daran minaa xaggeenna ba'san xagga xoogga wa acdama kuwa weyn qudratan xagga qudrada iyo karitaanka waqad kaana fiihim waxaa ku dhex sugnaa aibaau dhaqaatiir adiba iyo dhaqaatiir ayaa ku dhex sugnaa wa fiihim marada kuwa xanuunsanna way ku jireen falalmudaawi kuwii wax daawaynhayeyna baqiya ma ahaanin kuwii haray walalmudaawa kuwii wax daawaynayeyba wax haray markaa ma jiro ma noqonin kuwii mudaawida ahaa baqiya walalmudaawa macnaa kuwii la daawaynayeyna waxba kama harin kuwii wax daawaynaya laftigooda dhakhaatiirta ahaana wax ka haray ma jiro uma ka bacdi tanahada wuu neefsaday shaykhii waa neefsaday intaa ka bacdi tanahudan neefsasho camiiqan oo xaad u xeel dheer wa qaala wuxuu yidhi walow kaana haada huwa addaa midkan hadda ihaya hadduu cudur ahaan lahaa latadaawaynaa min waaba iska daawayn lahaynba ma waxaana cudur ah jiro ma aha haddayba ahaan lahayd jiro xaqiiqo ah waannu iska daawayn lahayn faista'dana mundir mu'dir ayaa fasax ka qaatay sheekha inuu hadlo wa qaala wuxuu yidhi famaddaa'u cudurku muxuu yahay idan wakhtiga hadduusan kan cudur ahayn yaa sayidii ashaykh sayidkaygii shiikaygiiyo faqaala shiiqii wuxuu yidhi addaawu cudurku addunuubu waa dembiyaalka faqaala mundir wuxuu yidhi wama dawaa maxaa daawo u ah faqaala addawaa alistiqfaar waa istikfaari dembidhaaf ilaahay la weyddiisto faqaala mundir wuxuu dhahay wa kayfa yakuunu shifaa daawadasay noqonaysaay caafimaadka faqaala wuxuu yidhi bian tatuuba inaad towbo keento uma laa tacuudaadan dembigii dib ugu laabanin uma kabacdi xadaqa wuu eegay fiina dhexdeena aad buu noo soo fiiriyey wa qaala wuxuu yidhi asaraa'ira asaraa'ira war qalbiga wanaajiya qalbiga wanaajiya waxa qarsoon calaykum dushiina ha ahaatoo ku dadaala inaad wanaajisaan bisaraa'iri sirriyaalka allaatii taasoo takhfaa cala annaasi dadka ka qarsoon wahunna cala allaahi ayaguna ilaahay tacaalaa sarreeye bawaadin u muuqataa ilaahayna waad bawaad u ah oo daahir u ahoo u muuqataa kaa wanaajiya iltamisuu raadiya dawaa'ahunna qalbiga daawadeeda raadiya faqaala mundir wuxuu yidhi wamaa dawaa'uhunna maxaa daawadooda ah faqaala ashaykhu adtowbatu annasuux waa towba nasuuxa ah dumma ka bacdi bakaa waa ooye sheikhi xataa ballalad ilaa ay qoyday dumuucuhu ilintiisa lixyatahu garkiisa ilaa ilintiisii ay garkiisii qoyday faqaala lahu mundir baa wuxuu yidhi atabkii ma oynaysaa wa anta wa anta adigoo saan ahoo ninkii fiicnaa ahoo khayrka badnaa ah faqaala shiikhii wuxuu yidhi hayhaata alla foga lima laabkii maxaanu oyn waayey waqad adragtu waxaan haleelay oon soo gaaray qowman qoom naxnu annagu fii jambiim haddii nala barbar dhigo lusuusun aan tuuga noqonayno qoom mar allaala marka annagana loo barbardhigaan tuuga noqonayno ayaan soo gaaray yuriiddu wuxuu ula jeedaa alsaxaabata ridwaanuullaahi calayhim asxaabta nebiga qaala hilaalu wuxuu yidhi wa fii maa waqti naxnu annagoo kadaalika xaalkeennu sidaa yahay id dakhala waxaa soo galay calaynaa korkeena ibnu shaykhi shayqa wiilkiisii ayaa soo galay fa xayaa wuu salaamay aabbihii waqaala wuxuu idhi yaa abati aabbow ina ummii hooyaday qad sanacat waxay kuu samaysay laka adiga khabiisan macmacaan wajawadathu wajawadathu wayna wanaajisay si fiican bay u samaysay wa innahu asagu sha'niye la yajburu waxaa kabaahaya oo wanaajinaya qalbaha qalbigeeda an ta'kula inaad ka cunto minhu xaggiisa ee fahal aatiyaka biima kuu keena fa qaala wuxuu yidhi shayqii haatihi lkembal la imow falammaa markii kharaja uu baxay kii yara liyuxdirahu suu ugu soo qaadu u soo xaadiray aabbihi macmacaanka taraqa waxaa soo garaacay taraqa albaaba albaabkii waxaa soo garaacay saa'irun ku tuugsanaya qaala shiiqii wuxuu yidhi adkhiluuhu soo geliya falammaa markii saara uu soo gaaray uu ahaaday ninkii miskiinkaee saa'ilka ahaa fii saxni daari daarta barandadeeda guriga daarteeda markuu soo gaaray barxaddii nadartu ilayhi waan eegay buu yidhi faidaa huwa waaba rajulun nin kahlun garmadow ah mumazaqu thiyaabi dharkiisu go'go'an yahay dhar jeexjeexan buu wataa qad saala waxaa ka qubanaya lucaabuhu dhareerkiisana calaa daqanihi garkiisuu ku soo daadanaya wuu dhareeraya wa badaa waxaa ka muuqda min malaamixi wajhihi wejigiisa malaamixdeedii calaamaadkeeda annahu asagu mactuuhun inuu yahay nin kala dhidhiman nin dabaaldabaal oo kale ah mactuwun ah ee mactuwuu yahay ayaa ka muuqda famaakidtu ma sigin arfacu basari aragayga inaan ka kor qaado canhu xaggiisa xataa aqbala ilaa uu soo qaabilay uu yimid ibnu shaykhi sheykha wiilkiisii bisaxfatin buu la yimid saxan bisaxfati lkhabiisi macmacaankii saxan uu ku jiro ayuu wadaa fa ashaara wuxuu u ishaaray ilayhi xaggiisa abuuhu aabbihi wiilkiibaa u ishaaray aabbihii oo aabbaa wuxuu ishaaray andachahaa dhig saxanka macmacaanka ku jira bayna yaday saa'ili ninkan saa'ilkee maskiinka hortiisa dhig fa wadacahaa wiilkii wuu dhigay ilaa markii aabii wuu qaadanayaa bayna yaday hortiisii ayuu dhigay fa aqbala wuu soo qaabilay calayha korkeeda alrajulu ninkii fa aqbala wuu qaabilay calayha macmacaankii saxanka ku jiray alrajulu ninkii wa jacala wuxuu guda galay yaltahimu inuu hambuuqsanaayo maa fiiha wixii ku jiray saxankaoo dhan iltihaaman hambuuqsasho macnaha hal mar intuu labada gacan la aaday afka ku aruurinaya xoogna u qaadanaya macmacaankii ayuu guda galay wa dhareerkiisana yasiilu uu ku qubanayo ku daadanayo fowqahaa saxanka korkiisa saxanka korkiisa ayaa macmacaankii ku jirayna uu ku daadana dhareerkiisii famaa zaala ma uusan ka zuulin kii ya'kulu inuu cunayo xataa ataa ilaa uu dhammeeyey calaa maa fi safxati wixii saxfada ku jiray saxankii kullihi dhammaantii fa qaala lahu ibnuhu wiilkiisiibaa wuxuu ku yidhi macnaha wuu cunay famaa zaala kama uusan zuulin yakulu inuu cunaayo uu dhammeeyey yakulu xataa ataa famaa zaala kama uusan zuulin ya'kulu inuu cunaayo xataa ataa ilaa uu dhammeeyey calaa maa fii saxfati kullihi wixii saxanka ku jiray dhammaan faqaala lahu ibnuhu wiilkiisiba wuxuu ku yidhi aabbaa lala hadlayaa raximaka allah yaa abbati aabbow allah kuu naxariisto laqad takallafad ummii hooyaday isku kaa kaliftay jikay kuu gashay wa sanacad laka waxay kuu samaysay haada alkhabiis macmacaankan ayay kuu samaysay wa kunnaa anaguna waxaan ahayn nashtahi kuwa jecel an ta'kula minhu inaad xaggiisa ka cunto fa acamtu waxaad siisay faacamtahu waxaad quudisay fa acamtuhu waxaad quudisood siisay lihaada arajuli ninkan alladii kaasoo laa yadri aanba kala ogeyn maada akal wuxuu cunaayo macaan iyo kharaarba aan kala kasay dhareerka ka qubanaya kaasaad siisay fa qaala wuxuu yidhi aabbihii shaykha ahaa yaa bunaya wiilkaygiiyo in kaana haddii uu yahay huwa asagu laa yadri midaan ogayn macmacaanku uu cunayo fain allaha yadri ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala uma kabacdi talaa wuxuu akhriyey qowlahu jalla wacaza ilaahay qowlkiisii lan tanaalu lbira biri iyo samafal iyo wanaag gaari maysaan xataa tunfiquu ilaa bixisaan mimaa tuxibbuuna waxaad jeceshihiin wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan oo min shayin shay ahna fa ina allaaha ilaahay bihi caliimun waa ogyahay subxaana wa tacaala sow ilaahay nooma oga marka wa fii maa waqti huwa asagoo kadaalika xaalkiisu sidaa yahay id dakhala calayhi waxaa u soo galay ee shiikhii rajulu nin oo min dawi qurbaahu dadka qurbadiisa ka mid ah min bani qurbaahu dadka asaga u dhow ama qaraabadiisaa wa qaala wuxuu yidhi yaa abaa yaziid qutila waxaa la dilay alxusayn ibnu faadimata calayhi wa calaa ummihi assalaam dushiisii hooyadii dusheedaba nabadgelye ha ahaatee faqaala shiikhii wuxuu dhahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa annagu lilaahi ilaahay baan u sugnaanay wa innaa annagu ilayhi ilaahay xaggiisaan raajicuuna u laabanaynaa saasuu shiiqii markaa yidhi ka bacdi talaa wuxuu akhriyey qowlahu tacaala ilaahay qowlkiisii sarreeyey qul illaahumma faatira asamaawaati waalardi qul leh allaahuma ilaahayo faatira asamaawaati samaawaadka allaha abuuro amaamuday iyo waalardi arladow caalima alghaybi haybka allaha ku cilmiga badan iyo washahaadati waxyaabaha muuqdow anta adigu taxkumu baa taa kii kala xukminaya bayna cibaadika addoommadaada baynkooda kii kala xukminaya ayaa tahay fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuuna wixii ay ahaayeen kuwo isku khilaafo ayaad ku xukminaysaa laakina arajula laakiin ninkii hadalka soo sheegay lam yashfihi muusan shaafinin oo ma bogsiinin kalaamuhu shiiqa hadalkiisa saas ma rabin asaga wax kaluu doonahayay fa qaala lahu wuxuu ku yidhi maa taquulu fii qatlihi dilkiisa maxaad ka leedahay maxaad dhihi lahayd dilkiisa fa qaala wuxuu yidhi aquulu waxaan odhanayaa ila allaahi ilaahay xaggiisaa iyaabuhum noqodkooduu ahaaday wa cala allaahi alla korkiisaana xisaabuhum xisaabtoodu ahaatay qaala hilaalu hilaal wuxuu yidhi uma intaa kabacdi inii anigu ra'aytu waxaan arkay eh, uma kabacdi inii anigu ra'aytu waan arkay wakhta aduhri wakhtigii duurka qad iqtaraba inuu soo dhowaaday faqultu lishaykh shaykhii baa waxaan ku idhi awsiinii ii dardaar faqaala wuxuu idhi laa yagurannaka yaysan ku kadinin yaa hilaalu hilaalu kahratu hanaa'i innaasi calayka dadka ammaantay ku ammaanayaan dushaada badnaanteeda yaysan ku sirin fa ina annaasa dadku laa yaclamuuna ma oga minka xaggaaga ilaa daahiraka daahirkaaga maahane waxaa kuun kaa muuqda ma ahee wax kale oo ay yaqaanaan ama ay garanayaan ama ay og yihiin ma jiree yaysan ku sirin ammaanta dadka badnaantooda ay markaa ku ammaanayaan ammaanta dadka badnaantooda ay ku ammaanayaan yaysan ku sirin ee waxaad ogaataa wax badan daahirkaagay og yihiin waclam ogow annaka adigu saa'ir inaad ahaanayso ilaa camalika camalkaaga camalkaaguunbaad ahaanaysaa wa anna kulla camalin camal kasta oo laa yubtaqa aan loola raadinin oon loola jeedin bihi kaa wajhuullaahi ilaahay wejigiisii dartiisana yadmaxillu waa baaba'ayaa waa mid buraaya faqaala lahu mundir baa asagana wuxuu yidhi oo awsiinii ana aydan ana ii dardaaran jusayta khayran khayr allah allagugu jaasiye faqaala shiiqii wuxuu dhahay yaa mundiru mundirow ittaqi llaaha alla ka cabsa fii maa calimta waxaad taqaano ilaahay uga baq wamaakii kii istu'hira la qariyo calayka dushaada wixii ista'har noqda oo kaa qarsoonaada dushaada bicilmihi cilmigiisana fakilhu u tala saaro ilaa caalimihi caalimkiisii qofkii yaqiinay yaa munduru mundirow laa yaqul yuusan odhan axadakum midkiin allaahuma ilaahayow innii anigu atuubu ilayka waan kuu towba keenay uma ka bacdi laa yatuubu uusan towba keenin oo fatakuuna ay noqoto taa kidbatan been walaakin liyaqul ha dhaho allaahuma ilaahayow tub calaya iga towba aqbal oo fayakuuna ducaa duca ay noqoto markaa waclam ogow yaa mundir mundiroo waxaad ogaataa annahu laa khayr khayr kuma jira fii kalaamin hadal ilaa fii tahliili illaahi ilaahay towxiidaysigiisa ma ahane inaad ilaahay u towxiidaysato maahane hadallada badan khayrkuma jiro iyo wamiidiiyo wa taxmiid illaahi ilaahay mahdintiisa wa takbiir illaahi ilaahay takbiirtiisa iyo wa tasbiix illaah ilaahay tasbiixdiisa wa su'aalika su'aashaada oo min alkhayri khayrkaad su'aalanaysiiyo wa tacawudika magangalkaaga ilaahay min ashari aad ka magangelaysiya wa amrika faritaankaaga bilmacruufi iyo wa nahyika reebitaankaaga can ilmunkari wa qiraa'ati alqur'aani akhrinta qur'aanka waxaan ahayn oo khayr ku jira ma jiro faqaala lahu mundir wuxuu yidhi laqad jalasnaaka waan kula fadhiisanay famaa samicnaaka mana aanan kaa maqlin tatamaalu adigoo soo qaadanaya bishicri shicrii gabay tirinaya maxaa dhacay waqad ra'aynaa waanu aragnaa bacda asxaabika asxaabtaada iyo culimmada gobolka mid ah yatamahaluuna bihi ayagoo shicir soo qaadanayo shicraayee faqaala shiikii wuxuu dhahay maa min shayin shay ma jira taquuluhu aad ku hadasho hunaa meeshan adduunka ilaa kutiba waa la qoraa wa quri'a waa la akrinayaa calayka korkaaga hunaaka meeshaasoo aakhiraa yaa lagugu dul akhrinaya wa ana anigu akrahu waxaan nacayaa an ajida inaan hela fii kitaabii kitaabkayga warqadayda inaan helo ayaan aniguna nacayaa buu yidhi kitaabkayga iyo warqadayda inaan markaa helo oo ana aniguna waxaan baqayaa oo aan nacayaa oo aan diidanahay inaan helo kitaabkayga wa ana anigu akrahu ayaan ahay mid garaahsanaya an ajida inaan helo fii kitaabi kitaabkayga beyta shicri beyd gabay ah oo yuqra'u la akhriyo calaya korkayga yowma yaquumu lxisaabu maalintii xisaabtu istaagayso uma iltafata ilayna waana soo eegay jamiican dhammaanteen wa qaala wuxuu yidhi akhiruu badiya min dikri lmowti geerida xusuusashadeeda fahuwa qaa'ibukum waa midka idinka maqan almurtaqabu ee la sugaaye wa ina alghaa'iba qaa'ibkii kan maqan idaa taalat hadday dheeraato hadday dheeraato haybatuhu maqnaashihiisa haddii uu dheeraado aw shakad waxaa soo degdegaya awbatuhu soo noqoshadiise wa taraqubuhu sugitaankiisa ay sugayaan dawuuhu dadkiisa uma istacbara kadibna sheikii waa ooyey wa qaala wuxuu yidhi maadaa nasnacu maxaan samaynaynaa haddan berito idaa dukkat ilardu dakkan dakka hadday arladu gariirto gariiritaan wa jaa'a rabbuka rabbigaana uu yimaado walmalaku malaa'igtiina ay timaado safan safa ayagoo saf ah wajii'a yowmaidin bijahannama maalintaana jahannamo la keeno qaala hilaal wuxuu dhahay wamaa kaada ma sigin alrabiicu yantahi inuu dhammeeyo min kalaamii hadalkiisa xataa udina ilaa la aadaamay liduhri salaadii duhur fa aqbala calaa ibnihi wiilkiisii soo qaabilay wa qaala wuxuu yidhi hayaana keen nujib aan ajiibnay daaciya allah ilaahay daacigiisa faqaala lanaa wuxuu noo yidhi ibnuhu wiilkiisa yaaciinuunii iigu kaalmeeya calaa xamlii xambaaritaankiisa iyo waditaankiisa ila almasjidi masaajidka aan u xambaaro jusiitum khayran khayr ha laydinku abaalmariye farafacnaahu waan kor qaadnay sheeqii fawadaca wuxuu saaray yumnahu gacantiisa midig calaa katafi ibnihi wiilkiisa garabkiisa wa yusraahu gacantiisa bidixdana calaa katafi garabkayga buu saaray wa jacala wuxuu guda galay yatahaadaa inuu luudayo baynanaa dhexdeena socod luuditaan ah warijlaahu labadiisa lugoodna takhuaani ay jeexayaanay xariiqayaan cala alardi dhulka khatan jeexitaan faqaala lahu mundir baa wuxuu ku yidhi yaa abaa yaziid abaa yaziidow laqad rakhasa allaahu laka ilaahay wuu kuu ruqseeyey fasax dadka la siiyaad ku jirta oo jamaacada laga dhaafay falow sallayta maad ku tukatid fii beytika gurigaaga faqaala wuxuu yidhi innahu kamaa taquul waa sax saad walaakinnii laakiinse samictu waxaan maqlay almunaadiya aadaamaha oo yunaadi dhawaaqayo odhanaya xaya cala alfalaaxi xaya cala alfalaaxi liibaanta u kaalaya liibaanta u imaada faman samica qofkii maqla oo minkum adinka idinka mid ah almunaadiya midkan munaadiga ah yadacuuhu ugu yeerayo ila alfalaaxi liibaantana falyujibhu ha ajiibo walow xabwan gurgurashoba ha ku ajiibe wabacdu intaa kadib faman rabiic bnu khuhayminin haada waa kee rabiic ibnu khuhaymka midkaan ah waa kee intaa waa hordhiciisiiye kumuu yahay asaga innahu asagu calamun waa caalim oo min aclaami اtaabiciyiin taabiciyiinta dadka ugu cilmiga badan ka mid ah wa axadu اhamaaniyati sideeddii mid ka mid ah waaye alladiina sideeddaasoo intaha uu ku intihooday uu ku dhammaaday ilayhim xaggooda aلzuhdu zuhdiga fii casrihim casrigooda carabiyu اlasl waa nin asalkiisa carab yahay mudariyu اluruumati uruumadiisana ay reer mudar tahay xagga faraciisa iyo abtirsigiisana reer mudar uu galo yaltaqii way kulmaan maca rasuuliillaahi rasuulka micigiisa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi fii jaddayhi labadooda awow iyaasin iwa mudar ayaa kulmaan nasha'a wuu barbaaray mundu nucuumati adfaarihi intii uu yaraa oo dhan waa intay cidyaalkiisu jilicsanaayeen amay qoynaayeen fii taacati illaahi buu ku barbaaray ateecitaankii alleh fatama wuxuu u go'ay nafsahu nafsadiisa mundu xadaaatiha mundu xadaaatiha intay yarayd intuu cunug yar ahaa cala taqwaahu taqwada alluu u go'ay kaanad ummuhu hooyadii waxay ahayd tanaamu mid huruda fi leyli habeenkii uma ka bacdi tasxu way soo baraarugayso way soo toosaysay fatajidu waxay helaysay ibnaha wiilkeeda alyaafica qaangaarka u dhow maa zaala oo aan weli ka zuulin saafan inuu taagan yahay fii mixraabihi mixraabkiisa oo meeshuu ku tukanaayay saabixan ku dhex dabaalanaaya fii munaajaatihi lakoodka alle munaajaadkiisa mustaqriqan ku maasheedsan fii salaatii salaadiisa salaadiisana ku maashoodsanoo ku dhex jira taasuu markaa ahaayo arrintaasay markaa arkaysay fa tunaadiihi way u dhawaaqayso way u qaylinaysay wa taquul ayadoo odhanaysa oo waxay dhahaysay yaa bunaya wiilkaygiiyow yaa rabiicu rabiicow alaa tanaamu miyaadan seexanayn ma jiifanaysid miyaa rabiicow fayaquul wuxuu odhanahayey kayfa yastatiicu sugu awoodi karaa an nawma hurdo man qof janna daboolay calayhi korkiisa alleylu habeenkii nin habeenkii soo daboolay wahwa yakhshaa cabsanaya albayaata in lagu soo miro oo habeenkii lagu soo guureeyo fatataxadaru waxaa qubanahayey addumuucu ilinta calaa khadday shaykhati duqdii dhabanadeeda alcajuusi ashaykhati islaantii alcajuuzi waa yeesha ahayd wa tadcuu lahu bilkhayri khayr bayna ugu ducayn jirtay walamaa markii shabba uu koray alrabiicu rabiic wanama uu kobcayuu barbaaray shabba macahu waxaa la koray waracahu xalaal midnimadiisii wanamad waxaa la kobcday binumuwihi kobcitaankiisuu kobcayey waxaa la sii weynaaday khashyatuhu cabsidiisa min allaahi alla uu ka cabsanaya walaqad araqa ummuhu hooyadii baa u beer jilcday karatu tadarucihi tadaruca iyo oohintiisa badnaanteeda yaa qalbigeedii jilciyey iyo washiddatu shiddatu naxiibihi oohintiisa badnaanteeda iyo darnaanteeda fii catamaati alleyli mugdiga habeenkii uu aad u ooynahaya wannaasu niyaam dadkuna ay hurdayaan xataa intii danantu aan xataa intii dannad bihi ay malaysay addunuuna malooyin fa saarad waxay noqotay tunaadiihi inay u dhawaaqdo qaa'ilatan ayadoo odhanaysaa ma aladii asaabaka yaa bunaya maxaa kugu dhacay wiilkaygiyo lacallaka waxaad mudan tahay atayta inaad la timid oo aad gashay jurman dembi dembi inaad gashaad u eg tahay lacallaka waxaad dhici karta qatalta nafsan inaad naf dishay fa qaala wuxuu dhahay nacam haa yaa umma hooyoy falaqad qataltu waxaan dilay nafsan naf faqaalad waxay tidhi fii lahfatin si deg deg ah oo yaab ah fii lahfatin wa min haada alqatiilu waa kuma qatiilkaa dishay yaa bunaya wiilkaygiyo xataa intii najcala annaasa dadka aan u yeelno yascawna inay aadaan ilaa ahlihi ehelkiisa lacallahum waxay mudan yihiin yacfuuna canka inay iska kaa cafiyaan xaggaaga wallaahi baan ku dhaartay low calima haddii ay ogaan lahaayeen ahlulqatiil qatiilka la dilay ehelkooda maa tucaani waxaan aad la rafaadayso min albukaa'i oohin ah iyo wamaa tukaabidu waxaan aad la saxariirayso oo min asahri dhafar ah la raximuuka way ku naxariisan lahaayeene fa qaala wuxuu yidhi laa tukallimii axadan qofna ha igala hadlin hooyo qofna ha igala hadlin buu yidhi laa tukallimii axadan qofna ha igala hadlin fa innamaa qataltu nafsii naftaydaan dilay anige naftaydaan dilay cid kale oo aan dilay markaa ma jirtee laqad qataltuhaa bidunuubi dembi baan ku dilay buu yidhi laqad qataltuhaa waan dilay nafteyda bidunuubi dembiyaal ayaan ku dilay walaqad tatalmada wuxuu u noqday arday alrabiic ibnu khufayb cabdullaahi bni mascuud oo saaxibi rasuuliillaahi nebiga saaxiibkii ahaa sala allah calay wasalam asxaabta nebiga ka mid aha wa aqrabi asaxaabati saxaabada kuwa ugu dhow ahaa hadiyan xagga hanuunkii wa samtan xagga hay-ada min annebiy nebigu uga dhowaa salawaatuullahi wasalaamuhu calayh waqad tacallaqa alrabiicu rabiic wuu qabsado wuxuu ku dhegay biustaadii macallinkiisii tacalluqa alwaliidi weliidka canuga biummii hooydiisay u qabsato waa xabba alustaadu macallinkiina wuxuu jeclaaday tilmiidahu ardaygiisii xubbal abbi aabbaha jacaylkiisa liwaxiidihi madigiisa uu jeclaado halka canug ee uu dhalay suu u jeclaado oo kale ayuu macallinkiina u jeclaaday ardaygiisii haakada saasuu ahaa alrabiic yadkhulu fakaana dhe wuxuu ahaa arabiic yadkhulu mid u soo gala calaa ibni mascuud ibni mascuud min hayri idnin idin la'aan fa idaa saara cindahu markuu agtiisa yahayna lam yu'dan liaxadin qofna loomi idmi jirin biddukhuuli calayh inuu u soo galo xataa yakhruja arabiic ilaa rabiic uu baxo wa kaana ibni mascuud wuxuu ahaa yaraa mid arka min safaa'i nafsi rabiic rabiic nafsadiisa saafinimadeeda iyo wa ikhlaasi qalbihi qalbigiisa ikhlaaska ku jira wa cibaadatihi cibaadadiisa wanaajinteeda maa ayuu ka arkay yamla u buuxiyey fu'aadahu ibni mascuud laabtiisa asan murug ka buuxiyey cala ta'ahuri calaa ta'ahuri dibdhaca uu ka dibdhacay zamaanihi zamankiisa can ilnebiy nebiga salawaatu ullaahi calayh iyo wa xirmaanihii weyntiisii uu waayey min suxbatihi inuu asxaabta nebiga ka mid noqdo la saaxiibo wa kaana ibni mascuud wuxuu ahaa yaquulu lahu mid u yidhaahda yaa abaa yaziid abaa yaziidow low ra'aaka hadduu ku arki lahaa rasuuluullaahi rasuulki alla sala allahu calayh wasalam laa xabbaka wuu ku jeclaan lahaa kamaa sidii kaana u ahaa yaquulu lahu mid u yidhaahdaa maa ra'aytuka maratan mar kuma arko ilaa dakartu waxaan soo xusuustaa almukhbitiina kuwa ilaahay ateeca mukhbitiintaan soo xasuustaa walam yakun maahayn ahayn cabdullaahi bni mascuud mubaaliqan mid ka badbadiye ma ahayn oo ku xeel dheeraaday fii daalika arrintaa waayo faqad balaqa rabiic ibnu khuhaym min alkhashya wuxuu ka gaaray iyo walwaraci cabsi iyo xalaalmiradnimadii watuqa iyo wataqwa laka cabsiga mablaqan meel qallama ee yar tahay samaa inuu gaaro ilayh xaggiisa axadun qof oo min abaqatihi tabaqadiisii derajadiisa ah wawfirad waxaa laga soo guuriyey canhu xaggiisa fii dalika arrinta cabsida ah akhbaaru maa hadalo maa tasaalu aysan ka zuulin tashuwu biha inay qurxinayso safaxaatu taariiqi taariikhda waraaqooyinkeeda min daalika waxaa ka mid ah maa rawaahu wixii uu wariyey axadu asxaabihi asxaabtiisa mid ka mida qaala wuxuu dhahay saxibtu waxaan raacay alrabiic ibnu khufayn ayaan la saaxibay cishriina sana labaatan sano famaa samictu ma maqlin yatakallamu asagoo ku hadlaaya ilaa bikalimatin kelimad maahane tascadu kor aadaysa watalaa wuxuu akhriyey qowlahu jala wacaza ilayhi yascadu alkalimu اطayib ilahay xaggiisa waxaa loo kor qaadaa kelimada طayibka ah wاlcamalu الصaalixu yarfacu camalka saalixana waa midka la rafaco wa akhbara canhu cabdullaahi bnu cajlaan baa ka sheekeeyey qaala wuxuu yidhi bittu waxaan baryey cinda arabiic rabiic agtiisa leylatan habeen falammaa markii ayqana uu yaqiinsaday annii anigu dakhaltu inaan dhex galay fi nowmi hurdada qaama waa istaagay yusallii asagoo tukanaya faqara'a wuxuu akhriyey qowlahu ilaahay qowlkiisa jalla wacaza am xasiba ma waxay u malaynayaan aladiina kuwii ishtaraxuu sayi'aati xumaayaalka samaynayay an najcalahum inaan kala mid dhigayna kaladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camiluu asaalixaati camalka fiican sameeyey sawaa'an kuwa isku mid ah maxyaahum wa noloshoodii geeridooda saa'a waxaa xumaaday maa yaxkumuuna waxay xukminayaan famakaftu leylatahu habeenkiisii buu ku nagaaday yusallii biha asagoo ku tukanaya aayadda yabda'uhaa wuu bilaabaya wa waa soo celinayaa xataa talaca calayhi alfajar ilaa fajarku dushiisa uu ku dhashay wa caynaahu labadiisa indhoodna tasuxaani ay qubanayaan addumuca ilinta saxan qubasho walirabiicu rabiicna fii khawfi illaahi ilaahay cabsidiisii oo khashyatihi baqitaankiisa akhbaarun kahiir baa uga sugan hadallo fara badan min daalika waxaa ka mid ah maa kii rawaahu ay ka wariyeen taa'ifatun koox oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah qaaluu waxay dhaheen kharajnaa waan baxnay yowman maalin bisuxbati cabdullaahi bni mascuudin annagoo cabdullaahi bn mascuud la socona wa macana arabiic ibnu khufayminna uu nala jiro falammaa sirna markii aan gaarnay calaa shaati alfuraad shaatigii furaad shaatigii iyo furaad dhankeedii markaan gaarnay mararna waxaan soo marnay biatuunin gud kabiirin oo weyn qad sucirad la huriyey naaruhu dabkiisa eh, eh, biatuunka waxaa loola jeedaa meelaha dhagxaanta lagu gubo oo dab badan lagu huriyey fatataayara waxaa duulahaya oo kor aaday shararuhaa dabkii dhimbilihiisa wa tasaacadat waxaa kor aaday alsinatu lahabiha holaceeda carabkiisa naartii holaceeda carabkeedii baa kor aaday wa sumica waxaa la maqlay zafiiruha codkeeda ilan dabku markuu aad u baxo guux baa ka soo baxa waqad ulqiyad waxaa lagu riday fi lutuuni gododkiina alxijaaratu dhagxaanti litaxtariqa say u gubto xataa tusbixa ilaa uu noqdo kilsan dhagax adag bulukeetii la dubay oo kakan ilaa uu noqdo falammaa ra'aa markuu arkay alrabiicu rabiic annaara dabkii tawaqafa fii makaani meeshiisii buu istaagay waa dhaqaaqi waaye waracadatu waxaa qabatay ricdatun argagax shadiidatun oo daran ayaa markaa qabatay watalaa wuxuu akhriyey qowlahu jalla wacaza ilaahay qowlkiisii jalla weynaa oo wacaza sharaf lahaaye idaa ra'athum min makaanin baciid naartu hadday ka aragta gaalada makaan dheer samicuu waxay maqlayaan laha ayada taqayudan wa zafiiran cod bay maqlayaan taqayudan karitaan wa zafiiran iyo zafiir ayay markaa ka maqlayaan taqayudan bay maqlayaan ayadoo karaysa zafiirka waa sawd aad u daran oo xoog leh waidaa ulquu haddii lagu rido minhaa xaggeeda makaanan makaan dayiqan oo ciriiri ah muqaraniina ayagoo isku xirxiran dacow waxay u yeeranayaan hunaalika meesha hubuuran halaag alla halaageeniyow noo imow saasay markaa leeyihiin uma ka bacdi saqata wuu dhacay maqshiyan calayhi asagoo lamiir daboolay dhulkuu ku dhacay wuuna suuxay faraabatnaa macahu waan ku dul xirnaanay waan ku dul sugnaanay macnaha asagaan ilaalinaynay xataa afaaqa ilaa uu soo miirsaday uu ka soo kacay min khashyatihi miir daboolkiisii wamadaynaa bihi waxaan u soo kaxaynay ilaa beytii gurigiisa wabacdu markaa kadib faqad dalla wuxuu noqday alrabiic bin khuhaym bin khufaymin xayaatahu noloshiisii kullahaa dhammaanteed yataraqabu mid suga almowta geeri wayastaciddu u diyaargarooba liliqaa'ihi la kulankiisa liliqaa'ihi geerida la kulankeeda falama xtudira markii lagu soo xaadiray falama xtudira markay geeridii u timid jacalad waxay guda gashay bintuhu gabadhiisa tabkii inay ooynayso qaala wuxuu yidhi maa yubkiiki maxaa kaa ooyinaaya yaa bunayatu gabadhaydii yareeday waqad aqbala waxaa soo qaabilay oo u yimid calaa abiiki aabbaha alkhayru khayr baaba u yimide uma ka bacdi aslama wuxuu sallimay uu dhiibay ruuxahu ruuxdiisii ilaa baari'iha boqorkii qalqay ayuu u dhiibay macnaha wuu dhintay waaye rabiic alrabiic bin khufaymin qisadiisa cajaa'ibta badanna meeshaasaan uga baxnay waxaanu geli doonaa haddii rabbi idmo iyaas bin mucaawiya almusaniyu taabiciga lagu magacaabo waa qiso cajiib badan waa qiso aad i aad u sarraysa waa qiso aad io aad cibro iyo darsi u noqonaysaa balse waa inuu habeen dambe haddii rabbi idmo iyo iyaas bin mucaawiya almusaniyu wabiاllaahi towfiiq wallahu subxaanaه wa tacaala aclam